إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله sala allahu calayhi wacalaa aalihi wa asxaabih alakhyaar alamaajid aladhaar wacala ataabiciina lahum biixsaanin ilaa yowmi ddiin waslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna wasidna cilma alxamdu lilaahi calaa kulli xaal waxa aynu ka bilaabaynaa aayadda saddex iyo toddobaatan suuratu yuusuf waa qisadii nebi yuusuf baynu ku dhex jirnay iyadoo mid dhow iyo mid dheerba iyo gaal iyo islaamba iyadoo halkaa ka muuqanayso qofka iimaan iimaanlaawaha waanu garanaynin ka iimaanka leh iyo iimaankiiyo islaamnimada u dana ayaanka iyo horumarkuna halkaasuu ku jiraa waayo qofka waxu tudhanaya mar walba waa la mahadinaya ka aan waxba u tudhanayninna waa la eedayaa nebi yuusuf soo jeedintiisii uu lahaa markaa halkaa idhib waa la mahadiyey waxaynu odhan karnaa waa mid khilaafsan kambaynka dadkeennu u galo oda inaga waa idinka arkay oo dad qofku markuu madaxtinimo doonayo waxaan dhaqan iska noqotay inuu lacag qaybiyo ka markaa le waan kuugu ridayaa ama adigaan soo riixayaana isna uu ka doono wax buurbuuran kii faramadhanna ee isa soo taaga yidhaahda anigu way kaah ilaahay daraaddii wax maydinku qabtaayoo dee sidaama ku wada shaqaynaa waar fara aan u dufan lahayn waxba ma duugaan ayaa isaga la leeyahay markaa cidlaa laga dhaqaajinaya isaga <clears throat> waxaynu odhan karnaa waa dadkiioo ammaanadiina iibsaday mustaqbalkoodiina ku shahaeeyey ayaynu odhan karnaa mustaqbalkoodi wax laga yaaba inay mushahar sharciga u qaadan lahaayeen ayay laalushu qaatay kan isaga ahee ay kursiga ku riixeenna dee kol hadday ka iibsadeenba kolkii hore wax damboo lagu wada hadlaaba ma jiraba dee qaxwahoodii way qadinteen <clears throat> waana ammaano oo dee markhaatibay ahayd macnaheedu kolkan qofkii la leeyahay hebel meesha loo dhiibo waa shahaada markhaati weeye hebel baa ku munaasiba wa aqiimu shahaadata lilaah markhaatiguna in ilaahay daraaddii loo furaaba ahayd kolse haddii la khiyaameeyo dee addoonkaa qaladka hebel u riixay iyo ilaahay way surran yihin marka taasi waa dhibkeeday leedahay laakiin tani waa ka duwan tahay oo daabica kaambaynadeennu ay u socdaan iyo nebigani siduu wax u soo dhigay way kala duwan yihiin waa soo jeedinu ummadda ugu danaynayo miduuse ku muraadsanayo wax ku cunayo ku danaysanaya ma ah waxay inoo maraysay qisadu iyada oo galaaskii laga helay galaaskii la yidhi wuu maqan yahay qofkana haddii go-aaga lagu qabsado waa laga garbaxaa baa layidhi may odhanin war waan waxba naguma in annagaa ishubnee waanu iska tagnay laakiin dee soo taageenoo gacmo madhanna waa lagu xeeranayaa waxaanay diyaar u yihiin in la baadho haddii la tuhmay laga tuhumbaxo sidaasaanay tahayoo hadduu qofku iyadoo la tuhmay uu iswaalo ama uu isxariifiyo dee waa astaan muujin karaysa inuu ama kibrayo oanu oggolayn dad inay kala baxaan ama wax qabo labadaa mid marka si aanay arrintu ugu egaanin nin hilaab xumi inuu wax qarsanayaabaa la moodaa inuu idhaadeer maxaa idintuun saaraya haddii arrintu aanay ahayn dee fadeexadayn iyo ihaano kale iyo oo mararka qaarkood baa culamaaulfiqi say tilmaamayaan qofka mutahamka qofka yidhaahda waxbaan tuhmay mararbay tahay in maxkamadda iyo dadka sharciga gacanta ku haya <coughs> fulinta ahi in la edbiye ay tahay waayo dadka qaarkood baa ay dhacdaa marka inay caadaystaan kolba qof inuu iska cambaareeyo kolba qof inuu iska eedeeyo hadday taasi ku caddaato isagaa la xidhaya waaya qaaluu markaa waxay yidhahdeen ilmo yacquub famaa jazaahu qaaluu waxay yidhaahdeen qoladii yuusuf ka socotay famaa jazaahu abaalkiisu waa maxay ka waxaday in kuntum kaadibiina haddii aad been sheegaysaanoo galaaskaas idinku maqan yahay qaaluu waxay idhaahdeen ilma yacquub jazaauhu kaa abaalkiisu man wujida fii raxlihi waa ahdu man wujida fii raxlihi qofka alaabtiisa laga helun hala qaato fa huwa jazaauhu kaa weeya abaalkiisu kadalika naji daalimiina sidaasaanu dulmifalayaasha u abaalaynaa fa bada'a biawciyatihim yuusuf wuxuu ku bilaabay weelkoodii qabla wicaa'i akhiihi intaanu walaalkii alaabtiisa baadhin toodiibuu ku soo bilaabay uma istakhrajahaa wuxuu fujaankii ka soo saaray galaaskii min wicaa'i akhiihi bagaashkii alaabtii walaalkiibuu kasoo dhex saaray sawkan baalkii laydin weydiinayay kadaalika sidaasaanu kidnaa liyuusuf yuusuf ugu farsamaynay buu ilahay yidhi ugu dabarno aanu ugu qorshaynay si uu qaato maa kaana liya'khuda akhaahu walaalkii muu qaadan kareen oo lama soo hadhi kareen fii diini almelik ninkan madaxdaa sharcigiisa kolka la eego ilaa an yashaa allah dee ilaahay oo doona mooyaane narfacu darajaatin darajooyin baannu u koryeelaynaa man nashaa'u ciddaannu doonno wa fowqa kulli dii cilmin mid kasta oo cilmi u saaxiiba waxa ka sii sarreeya caliim mid kasii cilmi badan saasa arrinkii u noqdayoo waxay yidhaahdeen qolyihii yuusuf xaggiisa ka socday qaalowdu waa jamace yuusuf laftiisuna goobta wuu joogaa oo arrinkan waxa uu ku intihoodo iyo ishraafkiisa iyo eegidiisa waa u taagan yahay marka waxay dhahan war haddii been idinku caddaato oo galaaskan laydinku tuhmee ninka boqorkii wax ku cabaya qaaliga ah haddii alaabtiinna laga helo bal ka warrama maxaa dee immikaynu gacmo maran ku xeeranaynaaye balka warrama maxaa abaalkiisu noqonaya idinku xukuma wal ilma yacquub haddaad tihiin idinku ka go'aan gaadha iyagina waxay idhaahdeen jazaauhu man wujida fii raxlihi fahuwa jazaahu mudaaf baa loo soo qadarayaaoo jazaauhu ahdu man wujida fii raxlihi ka alaabtiisa laga helunta hala qaato sidaasaa abaalkiisu yahay ninka alaabtiisa laga helo uun ahdin ha lagu sameeyo ahdin ha lala hadho go-aanku waa kaa sharciga iyaga sidaa qaba sharciga yacquub iyo anaga usrada iyadaa iyo munasalkaaba sidaa qaba oo sida loo qaadanayaana dee waxay noqon kartaa in la rahmo ilaa inta alaabtan arrinkeedu dhan u dhacayo iyo in uu noqdo asiir la haysta ah waa laba ama in la addoonsadaba oo addoon uu noqdaba saddexda arrimoodba waa suuragal si loogu taliyaba ninkaa waa lala hadhayaa ninka arrinkiisa waa in la qaato kii wax ka xadunbaa qaadanaya halkaa waxaad ka aragtaa baasha tuugada la idhaahdo shuruucdu si waxa ay ka qabtay sharcigana sharcigii wakhtigaa shaqaynayay buu ah yacquub iyo dadkii markaa la joogay dee sharcigii lagu soo dejiyey buu ahaa <clears throat> waxaynu odhan karnaa keenna wuu ka adkaa qofkoo laba kaxaysto oo la kala iibsado addoon noqda iyo isagoo gacmihiisa midun laga jaro xor noqdoo dee iska shaqaysta iyoma adkayd de nin dhanoo la adoonsadaba liiskaba wuu ka baxaya qoyskiinaba hadduu midowxado haadow salaam waa la qaatayba addoommuhu ku biiray la kala iibsanaya suuqa la geynaya marka baasha sariqada la idhaahda iyo tuugadu foolxumaday leedahay ayaad halkaa ka arkaysaa yuhuudina dee way ka been sheegeenoo markuu nabigu weydiinaya calayhi salaatu wasalaam tuugada iyo sinada iyo wax kale u sheegi jireen oo sharcigooda way xarifeenoo waa waxyaabaha ay bedeleen fahuwa jazaahu kadalika najzi aalimiin wixii alla wixii daalinahee tuugada ku kaca abaalkiisu waa in qofkaa la qaata uun kii uu wax ka xaduunbaa lagu wareejinaya laleeya addoonbu kuuya waa ku kaa annagu sidaasaa sharciga iyagu yahay ma sidaasaa sharcigiinu yahay haa ilaahay baa waafajiyey sidan dee aayaddu ay tilmaamaysa yuusuf yuusuf qudhiisuna dee sharcigii usradooda iyo ummadda halkaa joogta aqoon buu lahaa marka inuu khadkan u dego oo iyagu ay go'aamiyaan wixii lagu xukumi lahaa qofkan maadaama uu yuusufna fursad iyo jaanis u yahay labadiibaa iswaafaqay wixiioo sharci ilaahayah iyo sharcigii ilaahay oo dee sidii yuusuf uu doonayay sharciga ilaahay le mar walba uu wanaagsan yahay waafaqay oo a inuu walaalkii la soo hadho inuu walaalkii la soo hadhana wuu doonayay sharciguna wuxuu atuuga in la qaato laba qaadashaa isku beegmay waxa saddexaadoo ku beegmay go'aankan inay gaadheen ilmo yacquub oo kuwii iyaga wax laga doonayay ah saddex meelood adag buu ku tiirsan yahay arrinkuna sidiisaba marka qof aa ku murantaana tidhaa bal adugu ka tali go la qaadanaya hebelow bal ka tali adugu ee idhaahdo waxay la tahay sidaa iyo saa iyo saasaynu yeelaynaa ee wixii kula ahaydun fuli dee ka mara maleh waa bareer iyo fadeexad wixii ka dambeeya saddexda arrimoodoo isbarkan ayaa la baadhay alaabtii farsamadan loo baanayaa qudheedu waxay ka madhan tahay tuhmaad haddii markiiba qolada shaqaalaha u idhaahdo inanka alaabtiisa ku bilaaba haru aabbaha la sii geliyay bay odhan lahayd meesha waa lagu sii ogaan laakiin wuxu yidhi horta roon dheer soo mar oo talufuna min baciid meel dheer ka soo wareeg oo ha la soo ufatasho kuwa kale ama midhmidhka u dambeeya ama ka u dambeeyaba isagu ha noqdo waa si arrinkani ficilkani tuhmaad uga madhnaado alaabtoodii baa lagu soo hawshoodayo waa lasoo baao waa lasoo baao inanka tiisi waa loo dambaysiiyey xagga dambea la mariyey waataa aayadu tilmaamaysa fa badaa biawciyatihim qabla wicaai akhiih iyagiibuu ku bilaabay wicaaguna waa alaabtoodii iyo rarkoodii nin walba awrkii u rarnaabaa lasoo waday lasoo waday awrkii hebel hala baao haddana awrkii hebel hala baao saas wicaagu waa ka uma stakrajaha min wicaai akhiih wuxuu ka soo dhuftay walaalkii alaabtiisi ayuu ka soo saaray waa amakaag iyo afkalaqaad baa ka dhacay ilaahay wuxuu tilmaamay inuu wuxuu halkan xuseyn awliyadiisa tilmaamay wuxuu hi kadalika kidna liyuusuf kaydka annagaa u samaynay tadbiirtaa iyo qorshahaa anaa u sameeyo ku ilhaamiyey baa ilahay wuli in sharciga aabbihii maanta wax ku qaadan karay maa kaana liyaahuda akhaahu fii diini lmalik ilaa an yashaa allah diinta boqorka kuma qaadan kareen ilaahay oo doona mooyaane narfacu darajaatin man nashaa ciddaan addoonna darajooyin baanu kor ugu qaadaynaa wa fowqa kulli dii cilmin caliim mid kastoo cilmilala ah. caliim baa kasii sarreeya marka halkaa waxaynu ka fahamnay aqoonta insaanka ee ilaahay baa ku ilhaamiya oo waaba laga yaabaa qofkoo aqoon leh in haddana haddii aan fursaddan ilaahay waafajinin inay weydaarato oo wakhtigii loo baahnaa intay dhaafto wakhti kale uu xusuusto shaygii macluumaadka ahaa laakiin xikmadda ilaahay addoommaha uu siinaya ka mid tahay inuu qofkii aqoonna siiyo ee fahamsiiyana meesha aqoontaasi ay munaasib ku tahay iyo masaladaasi meesha ay ku habboontay sidaa ilahay buu uhi fafahamnaha sulaymaan sulaymaan baanu fahamsiinay man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin waxa halkan aynu ku aragnay oo ilaahay uhi subxaana diinta boqorka waxaynu halkaa ka arkaynaa diinta inaan loo isticmaali karaynin eraygaa ashacaa'ir tacabudiya faqad cibaadooyinka masjidka iyo goobaha lagu cibaadaysta lagu sameeyo ee soon iyo salaad iyo khushuuc iyo arrimahaa leh uun diin lama idhaahdo laakiin diin marka la ydhaao waa manhaj dhammaystiranoo dad uu raaco oo uu ku jiro nidaamka siyaasadeed iyo nidaamka dowladeed iyo nidaamka cuquubaadku waa inaha usuusha ahee lafdhabartaabay ka mid yihiin arrimahaasi diin marka la eego arrintan iminka laga hadlaya waa xer ciqaabeed iyo nidaam maamul uu fulinayo ta laga hadlayaa waa taa iminka marka tiibaa diin lagu tilmaamay diinul islaam ama diinu yacquub wa awlaadi iyo diinulmelik baa meesha yaallay tii waxaa la raacay markaa ilaahay uu soo dejiyee yacquub diintiis diinulmelikna waa la yska weydaartay halkaa waxaynu uga soconaa had iyo jeer dadkan diinta iyo kala saara dowladnimada ayaa waxay idhaahdaan diintu waa masjidka iyo shacayrka ta cibaadooyinka uun um. wixii dowlad iyo arrinkeeda iyo maamul iyo awood iyo arrimahaasina iyadu diin lama idhaahde waa arrin adduunyo dee arrin adduunyo weeyoo dadku waxay doonaan bay ku dhaqmayaan marka imaa dadku inay raacaan diin alislaam wa diin allah oo ilaahay dadka uu raalli uga noqda wa imaa inay raacaan diinulmelik ila diinulmelik mar walba way taaganta diinulmalik waxay noqon kartaa diinta dowladda waxay noqon kartaa diinta boqorka waxay noqon kartaa diinta reer hebel waa dhaqan dad kala dira kala haga wax lagu ciqaabo wax lagu abaalmariyo oo aanka islaamka ahayn isna diin baa loo bixinaya marka bal waxaad kala dooranaysa inaad kala doorataaba kuma bannaanee diintii ilaahay oo halkaa taalla qaadashada aad qaadataa waxa weye diintii islaamkood raacday <clears throat> dhaqan kaloo aad raacdaana waxa weye diinta diinu kada aayaddu waxa aynu ka fahmaynaa iyadoo qiso ah haddana midhkaasaynu ka fahmaynaa inay diinta ilaahay meel walba wax ka odhanayso nidaamka cuquubaadka iyo siyaasadaiyo dowladduna uu ku jiro oo wax lagu hagayaana uu yahay isaguna diinullah waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu waxaa kaloo aynu ka faa'idaysanaynaa aqoonta qofku ilaahay siiye ummadda waa ka sarreeya waxa dadku ay ku kala sarreeyaan waa aqoon iyo usluubkeedii wanaagsanaayo camalkiia cilmi iyo camal wada socdaa marka ay jiraan qofkaasi dadka wuu ugu sarreeyaa oo sidan ba ilaahayba uhi narfacu darajaatin man nashaa darajooyinka ciddaanu doonaanu kor ugu qaadayna suuratu almujaadala waxaa ilahay uhi yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat dadka muminiintii way ka sareeyaan ummadaha kale ahlulcilmiguna muminiinta kale kasii sareeyaan waxaa saddexaadoo halkan aynu ka arkaynaa aqoonta insaanka la siiyaa inay mar walba iska koobantay wa fowqa kulli dii cilmin caliim qofkuna markastuu wax sii fahmaba waxa usii bidhaama jahligiisa baahida qof kastoo aadu waxu bartay baahidiisuunbaa usii muuqanaysa leannahu insaanku jahli baa had iyo jeer u asala ee cilmi uma asal marka cilmigana waa wixii ilaahay uuga fura uun <clears throat> wa kaana alinsaanu ina acradna alamaanata cala samaawaat qaybta dambe waxama laha inahu kaana daluuman jahuula waa midaan iska daluumoo dulmi badan oo jahuula facuul waliba waxay tusinaysaa inuu jahligiisu aad u badan yahay insaanka nabi muuse calayhi salaam kelmadi ka dhacdayoo muusew dadka yaa u cilmi badan bay idhahdeen kuwii murankiiyo jaafaajiriqa badnaa ee reer banu israiil isagoo khudbad akhriyaya dee aniga buuli maadaamuu dee rasuulkii waxay ku soo degaya waa kii ilaahay kooras u diray nin khadir laydhaa meel iska duuduuban ayaa la halkaa majmaculbaxrayn u dhaqaaji kayfa luxuuqu bihi saan ilaahay u gaadhaa buui mar haddii aad ii tilmaantay inuu kaas iga cilmi badan yahay cabdilaahi bnu cabaas radia allaahu canhumaa maalin maalmaha ka mid a buu iyada ardaydiisu ay dhagaysanayso cilmi aad u fara badan oo cajiiba buu maaragtay dadkii u akhriyey iyo wacdi badan kolkaasaa ninbaa ashqaraaray oo aad ula yaabay kolkaasaa wuxuuhi maa insha allah wa kulli dii cilmin caliim warshow caliimkii la sheegayba waa kan dabeedna ibnu cabaas wuxuu kuyihi bisa maa qulta waar waxa aad tidhi wuu xun yahaye wa fowqa kulli dii cilmin caliim waa ilaahay buuhi subxaanahu wa tacaala mid kastoo cilmi badan ilaahay unbaa kasii cilmi badan subxaanahu wa tacaala qaaluu markaa waxay idhahdeen ilma yacquub in yasriq haddii uu maanta uu xaday kani faqad saraqa waxa xaday ahun lahu min qabl miday walaala ahaayeen baa beri hore uu xaday fa asarahaa yuusufu fii nafsi yuusuf baa naftiisa wuxuu ku qarsaday kelmadan soo socotuu qalbiga ka yidhi walam yubdihaa lahum umase muujini iyagii qaala yuusuf baa yidhi antum sharun makaanan idinkaa shar badan meel la istaago wallaahu aclamu ilaahay baa ogi badan bima tasifuun waxa aad tilmaamaysaane sheegaysaan qaaluu waxay idhahdeen yaa ayuha alcasiiz war ninkan wanaagsanan ahow ina lahu aban shaykhan kabiira inankan yari wuxuu leeyahay aabbo da'weyn fakud axadanaa makaanah faqud qabso axadanaa midkayo makaanahu halkiisa halkiisa midkaya geli innaa naraaka min almuxsiniin samafalayaasha ayaannu dee ku arkaynaa bal codsigaa naga aqbal qaala markaa yuusuf baa yidhi macaad allah ilaahay waxaanu ka magan galay an na'huda inaannu qaadanno oonnu la hadhno ilaa man wajadnaa qofkaannu ka helay mataacanaa alaabtayadii cindahu agtiisa mooyaane innaa idan la daalimuun dee dulmifalayaal baannu noqonaynaa ninaan waxba lagu helin haddaannu la hadhno nimankii iyaga ahaa kolkay tala ku caddaatay ayay ku miiseen yuusuf iyo kii la bahda ahaa weli bahdnimadii baa kasii urayso kamay hadhin waar maanta makanaa xaday miyaana laga helayba bahalkii caaday u ahayd baydhaan bahdaa bahdaa caaday u ahaydoo mid horaa jirayoo u xaday culammaadu tafsiirkana ay u jeedaanna waa yuusuf yuusufkii ay xadeen bay yidhahdeen isagaa u xaday iyagaa xado odayga ka xado meel ku riday dabeetana kiiskii bay ku buuxiyeenoo waxay idhahdeen yuusuf mid laydhaabaa jirayoo horay waxu xaday bay idhaahdeen isna wuu ag taagan yahay insaanka miskiinnimadiisa waxay culimmadu isku dayaan waxaa yuusufkaa ay sheegayaan uu xaday inuu wax jira noqdo oo wax macquula uu ahaayoo kelmadanina jirto isaguna wax aanu ku dambaabayn uu ahaa markaase waxay dhahdeen culimmada qaarkood qisooyin baad ku arkaysa tafaasiir beri uu yaraa yuusuf ayaa wuxuu xaday sanam awowgii hooye lahaa sanam ay lahayd ayeydii awowgii hooyo u lahaa ayuu xabaa markaasu soo jajabiyey ilaa awowgii aabba kan oo waa xaggan waa nebiga lahaa awowgii hooyo ayaa intuu qaatay buu soo jajabiye tuugada ay sheegayaan waa taa laakiin taa maxaa tusinaya daliilu ah ilan qur-aanka iyana kuma sugne waxaynu odhan karnaa dee beentii u horraysay maaha wax iyaga been looga duwo yuusuf loogu riixaa ma taalee beentii ugu horrayse maahe beeno badan ay soo akhriyeen waynu haynay beenihii unbay ka mid tahy liiskii beenahoodunbay ku jirtaa tanina iyo markii ay arkeen inay wax fashilmeen oo ay haddaba iskaga buuxiya taasunbaa lagu tirin karaa daahirka imika iska caddi waa taa waayo isaga laftiisana dee jawaabtaa uu bixiye xagga qalbiga uu deedifeeyey hadduu waxaan qaba muu deedifeeyeen waa markaa arrin halkaasiidha arma waxbuu xada yasriq faqad saraqa ahun lahu min qabl fashilaadi iyo fulayniba waxay u dhowdahay qofka beenta sheega ayay ugu dhowday marka yuusuf haada qisadiis waxyaabaha caanka ku tahay waxaa ka mid a ee marka aad eegtaba aad arkaysaa shayga la yidhaahdo alcifatu waalcafu bay yidhahaan culimmadu oo inuu qof dhowrsoonna ahaa xagga carabkiisa marka la eega iyo marka la eego ibtiisa iyo uurkiisa iyo agabkiisa intaba waa u asturnaa cawradiisii wuxuu ka haystay sinadii carabkiisiina waxa uu ka haysanayaa walaalihii calooshiisana wuxuunuguma qaadin marka qisada waa waxyaabaha ay tusaalaha ku tahay ayay ka mid tahay nebigan isaga ahi iyadoo halkaa arrinkoodii nimankan uu marayo wakhtigii cidi uun cadhoon lahayd ay tahay ayaa dabeetana uu waxba ku odhan kari waayo fa asarahaa yuusufu fii nafsihi walam yubdihaa lahum intuu naftiisa ku siraystay isagoon u muujinin ayaa wuxuui antum sharulmakaan wallahu aclamu bimaa tasnacuun meel ha istaagtaan meel haddii cid istaagaysa idinkaa ugu shar beentiin baa weli sidii wadaa meel la istaago ah, ilaahay baa waxaa sifaynaysaan alla wuu ogyahay allunbaa idinkala xisaabtan uurku intaa ka yidhi manaa qalbigiisu sidaa ka yidhiye iyagii uma muujinin oo muu dareensiinin ilan waxbaa ka fakanaya oo way fashilmaysaa kolkii halka arrintu ay marayso dabcan go-aanka horaa loo hayay go-aanka heshiis wuxuu ahaa musadaqahoo hore la isula saxeexay oo ahaa dee cidda laguhaddii laga helo cidda laga helo un in la qaato go-aankii jajmankii waaba la hayaaba waa la hayaa horaa loo hayaa macnihiisuna waxa weeye inankan laga helo un lala hadho go-aankii ay iyagu jeediyeen baa taaganba waxay garteen kolkaa inankan alaabtii laga helay in lala hadhayo ama ha lagu yidhaahdo waa lala hadhaya ama yaan la odhanine way iska xukuman kolkay taasi muuqate waxay bilaabeen cabashooyin iyo muslaxaad iyo soo jeedin magac bay ula baxeen casiis la yidhaahdo ayay ula baxeen ila inuu yuusuf yema yaqaanaah waxay yidhahdeen yaa ayuha alcasiis ina lahu aban shaykhan kabiiran fakhud axadanaa makaana war yaa casiis ninkaagan ama casiisku sidii dee fircoon oo kale ninka madaxda ah ayaa wakhtigaa kolba halkaa taagan ama madaxweyneha ama ra-iisul wasaaraha ayaa wakhtigaa casiis lo odhan jiray imraatulcasiis sidii aynu soo marayn halkii casiis buu dee maanta galay oo hogaankii isagaa taagan waar casiis wuxuu leeyahay aabo odaya ah, weliba sii weyn waa jecelyah aarad kan iska daayo mid kala qabso tobankan mid ka mid ah mid ka ku bedela bay waa sii muslaxanayaana waxay dhahan muxsiniintaanu ku aragnaa ixsaan baanu kugu naqaanae bal noo feebar sameeyo nala saayir isaguna meel gaaban buu uga qabto wuxuu idhi arrintiiba arrin sharci buu uga dhigan sharci qodob sharci oo lagu taagan yahay oo laguna heshiiya oon la iskuba khilaafsanayn ayuu uga dhigay oo waasay ahayd wuxuu ihi macaad allah an na'huda ilaa man wajadnaa mataacanaa cindahu innaa idan la daalimuun ilaahay waxaanu ka magan gallay inaannu qaadanno cid aannu ka helay alaabtayadii agtiisa mooyaane cid kale kaanu alaabtayadii ka heluunbaabaannu qaadanaynaaye cid kale haddaannu qaadanno dee sow daalimiin noqon mayno dulmi ma noqonaysaa qof aan dembi lagu hayn qabsashadiisu haa weeye de haddaama dulmi baynuu badheedhnaa halkan waad arkaysaayo dee xidhaaraysina waa wadaa haddana midhka beenna uma badheedhayo wax beenoo dee muu sheegin muu odhanin waxaanu qabsanaynaa qofkii alaabtayadii xaday muu odhan laakiin wuxuu idhi qofkii alaabtayadii aanu ka helay agtiisa dee waa runa agtiisaa laga helaa inanka agtiisai alaabtu taallo waa loo soo xambaariye muuse xadin isna wuu xaday muu odhan been muu sheegin jiq bay ku noqotay markaa way ogyihiin odaygii halkii ka soo fadhiya dee iyaga ka sugaya inankii inay keenaan iyo safarkii arrinkiisu halka uu taagan yahay way garanayaan rag tala kama dhammaato ilaahay baa ka warramay muuqaalkoodii markaa ah. arrinkii jub ku ah waa niman qariiba ah. qariibahoo maaragtay aan deegaankoodii joogin waa niman xil weyni uu saarnaayoo dad iyo dunyaba laga sugayay waa nimanaan waxba odhan karinoo dee nin madaxa bay hor taagan yihiin oo martiba ay u yihiin waa niman wax hore gacan hore ka horrayso odayga ay ku horrayso waxaasoo dhan waa isku dhalaalaay waaya falama asuu minhu buu ilaha yidhi markii ay ka quusteen khalasuu najiyan khalasuu gooni bay isku noqdeen najiyan iyagoo faqaya barbalalkaa inoo saara qaala kabiiruhum kii u weynaabaa wuxuu idhi alam taclamuu miyaydaan ogayn ragow anna abaakum aabbihin yacquub qad ahada calaykum inuu idinka qaaday mawhiqan min allah balan ilaahay aynu ku dhaaranay warsowkii odaygu ina dhaariyey wa min qablu horayna maa faradtum fii yuusuf xadgudubkaa yuusuf ku samayseen sooma ogidin maa faradtum tafridatkum fii yuusuf inaa yuusuf ku xadgudubdeen sooma ogidin falan abraxa alard anigu dhulkan ka tegi maaya masar xataa ya'dana lii abi jeeroo aabbahay u fasax isoo siiyo inaan halkan ka imaado aw yaxkuma allaahu lii ama ilaahay uu ii xukumo si kale oo faraja wahuwa khayru lxaakimiin wawa xukuma isaga ayaa u khayr badan irjicuu ilaa araabbihiin ku noqda anigu waan iska joogayaa faquuluu waxaad tidhaahdaan idinkoo xaqiiqada u sheegaya abaana aabbahayow innabnaka bnaka saraq inankaagii waxbuu xaday wamaa shahidnaa mana arkaynin inuu xaday ilaa bimaa calimnaa dee wixii aanu arkayno alaabtii laga soo saara ee mooyaane wamaa kunnaa lilghaybi xaafidiin dee waxaa maqanna dee maanaan ogayn qaybka maqan dee maanaan koobin was'al ilqaryata magaaladii masar warayso allatii kunnaa fiiha magaaladaanu joognay bal dadka weydii walciir allatii safarkiina weydii aqbalnaa fiiha aanu la soo noqonnay safar baanu wada soconay bal kuwaana warayso wa innaa la saadiquun wallaahi anagu run baanu sheegaynaa maanta halkaasay la martay way isku dhalaashay arrintii ilmo yacquubna odaygiina wuu ka horeeyaa boqorkanna waa ka dambeeya ama boqorkana hortaaganaya odayga ka dambeeya labadaasaa isugu hagaagayoo kolkaasaa yidhaahdeen waryaadhaheen war muslaxaaddii socon weyda ballaanfaqno khalaasuu najiyan istay asu way quusteen wey boqorkii bay ka quusteen muslaxaaddii iyo baryadii iyo muxsin baa tahay iyo cagta noo dhig iyo kana oday weyn baa jira wixiiba socon waaye najiyan waafaqaya halkaasii tege kii weynaabaa hadlaoo ninkuu kaa weyni kolle wuxuunbuu ku dheeryahaye gartoodii buu akhriyey wuxuu dhowr arrimood baa jiray labada arrimood oo adag waxa weeye aabbihiin horta ballan adag buu idinka qaado dee muslimkuna inuu ballanta iyo dhaarta iyo cahdiga jabiya ma ah waa in cahdiga aynu fulinno tu labaadna way jirtayo dee yuusufna waa tii aynu ku xadgudubnay innagu dee been isu sheegi mayna wey yuusufna dee halkaynu kaga nimi waa garanaynaa insaanka dee miskiinnimadiisa aqoon yaraantiisa iyo wax qaybahoo uu og yahay inaanay jirin yuusufka laga faqayay sheegayaan waa kan agtooda taagan anigu go-aanka qaadanaya waxa weeyaan buui halkan masar kaba tegi maayo ilaa laba miduun la helo jeeru odaygii fasax soo dira iyo idan xataa ya'dana lii abi ama ilaahay xukun uu keena ilaahay baa cid xukunta ugu wanaagsane faraj ilaahay baan sugayaa ama odaygii inay fariini ka timaado inta ka horaysa layguma haleeyo in halkaa ka dhaqaaqo go-aankaysidaasibaa ayaa maarata dabeetana wuxuu isku daya inuu tawsiyaad iyo talooyin sii siiyo wuxuuhi odayga ha lagu noqdo intiinan kale israacoo sagaalkiina kala dhaqaajiya odaygii ku nooda sidaa u qancinaysaan ayaan idiin sheegayaa waxaa ku tidhaahdaan inabnaka saraqa inankaagii waxbuu xaday laakiin dee marka si loo eegana may dul taagnayn kolkii uu intan lifaaqanay raaciyeen wamaa shahidnaa ilaa bimaa calimnaa manaanaan goobjoog u ahayn wixii dambeenu arkayna mooyaane macnaha maanaan arkaynin markuu waxadayo laakiin waxaanu goobjoog u ahayn wax laga soo saaray tuugada waa la sheegay alaabna laga soo saar markuu si xadayo ah maanaan arkin waa ka xalaal miirteen halkaa dee aabba kolkii aanu kuu ballan qaaday inaanu dhaaraha marayno aanu arrinka adkaynayneen arrinkaas wax maqan buu ahaayo qaybahe dee qaybka xaafidiinkumaanaan ahayn iminka runbay sheegayaan dee qaybka xaafidiinkumaanaan ahayn dee noo garow garawshiiyo haddaad naga rumaysan laadahay ilaan been horaa ka dhacday magaalana waannu ka nimi habeen iyo maalinba waa la tagaa warkeeda waad heli masar alqaryata alatii kunnaa fiiha magaaladii aanu joognay oo masar ah warayso ciirkuna waa safarka walciir alatii aqbalnaa fiiha iyo safarkaanu la soo noqonnay safarna waannu la soconnay ee bal warayso magaalana waannu ka nimid ee warayso warkaasi aad isugu gegayso runuu kuugu noqdo wa wainaa la saadiquun hadalka waa laad adkaynaya annagu run baanu sheegaynaa qofka beenta sheega balaayadaa haysata beentaadii hore runtaada dambey dishaa culayskaasaa maanta saaran xaqiiqadii oo jirta iyo garawshiiya la-aanta odayga oo u muuqanaysa sidaasay kolkaa uu u laqimay qur-aanku sidaynu horeba usoo tilmaanay dee wixii iska macruufa ee la yska garanayo meeshay ku jiraan waxa bilaabmay marka hadalkii yacquub baa bilaabmay marka waxaad iska fahamtay inay taladii ku go'aamiyeen inankiina laga yimi kii weynaana laga yimi safarkiina soo dhaqaajiyo masar laga yimi ardu kancaan iyo shaam la yimid odaygii laysa soo hortaagay inta ninkani uu sheegay cudurdaarashada ah loo qadimay warbixin iyo cudurdaarasho la isu raaciyey odaygii laga cudurdaaranaya inaan inankii lagu gaboodfalin yuusuf walaalkii isla markaana uu dhacmo dee lala hadhay iminkan arrinku sidaa yahay warbixin iyo cudurdaarasho intaasaa odaygii laysu raaciyey marka hadalkii yacquub baa inoo bilaabmo inagu soo baxay diintaa kalena meeshay kugu jirtaa oo waa shay mafhuumahoo dee la yska garanayo yacquub baa intii loo dhiibay oo lagu akhriyey casharku kii u soo akhriyey weynaa ayay ku akhriyeen odaygii qaala markaa yacquub baa wuxuu yidhi bal sawalat lakum anfusukum amran naftiinnu arrin bay idiin qurxisay kale oo kii yuusuf oo kale ah. fa sabrun jamiil sabir wanaagsan faxaalii sabrun jamiil arinkaygu waa sabir wanaagsan casa rabbi waxa uu dhow yahay an ya'tiyanii bihim jamiican inuu inamada saddexdaaba ii wada keeno innahu huwa alcaliimu alxakiim ilaahay baa cilmi iyo xigmad baleh watawallaa canhum dhinacaasu uga dhaqaajiye nimankii odayaasha alla hadhadlayay wa qaala markaa wuxuu uhi yaa asafaa murugadaydiyey calaa yuusuf yuusuf aanu murugaysnahay ee halkan kaalay wabyadat caynaahu indhihiisiina waa caddaadeen min alxusn murugahaysa daraaddeed fa huwa kadiim wuu isku celinayaa inuu cid u sheegana waa ka daynayaa qaaluu markaa kuwii meesha joogay waxay idhaahdeen tallaahi ilaahay baanu ku dhaaranee tafta'u laa tafta'u iska daynmaysi tadkuru yuusuf inaad yuusuf sheeg sheegto xataa takuuna jeerood noqoto xaradan Eh, mid gaboobay oo yuurura aw takuuna min alhaalikiin ama aad dhimataba qaala markaa wuxuu yacquub ku yidhi innamaa ashkuu baii ashkuu waxaanula cabanayaa baii murugadaydan culus waxusni iyo murugadayda waxaanula cabanaya ila allah ilaahay baanula cabanaya wa min allaahi rabbi xaggiisa waxaan ogay maa laa taclamuun waxaydaan ogeyn baa la ii nuuriyeyo waxbaa soo socda intaasaa la isdhaafsaday wax kale uma furnee wuxuu idhi dee naftiinnu wixii xundee qofka naftiisa u qurxisa waxaa faldembiyeedka ah ilaahayba looma nisbeeyo subxaanahu wa tacaala inkastoo shay waliba shar iyo khayrba qadarka ilaahay uu ku dhaco haddana waa dee xadiidkii uu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam ducadiisa waalkhayru biyadayka washaru laysa ilayk khayr oo dhammi labadaada gacmood buu ku jiraa sharkuna xaggaaga ma aha saa daraaddeed baa ilaahay uhi sawalat ayaa qowlkii yacquub waa sawalat lakum anfusukum amran arrinka xun ee macsiyada qofka loo nisbaynaya shaydaan macsiyadu waa wax fool xun iyo dembiga ilaahay laga gelayaa dadkuna hadday caadi yihiin may sameeyeen shayga xaq ahi waa shay qurux badan oo iftiimaya sidaa ilaahay xaqana nuurka ugu sheegay baadilka iyo macsiyadana madowga ugu sheegay bay kala yihiin asaalatan markaa qofku qof xorahoo madax bannaanoo caadi ahoo fidradiis iyo abuurkii caadigaa ah ku sugan hadduu noqon lahaa xaqana kama fuqeen macsiyada iyo dembigana uma dhowaadeen qofkase waa la weheliyaa qofka bani aadamka ahi keligii maahae waa lagu lifaaqan yahay oo shaydaan iyo naftiisaa ku lifaaqan marka shaydaanka iyo naftu waxay qurxinayaan sidaa dee nusuustaba aynu ka arkayno ina nafsa la amaaratun bisuu soo marayn halkanna waxaynu arkaynaa dee naftii oo wax qurxisay sawalat lakum anfusukum amran shaydaankiina dee inuu wax qurxinayaabuu sheegay marka qurxintaa uu baadilka qurxinayo ayaa keenaysa inuu qofkii ku dhaco ku kadsoomo shayga xaqa ah iftiimayana isagana madoobayn ayuu ku wadaa iyo kadidin iyo karaug inuu qofkii uga dhiga wax karaahiye ah. waa ka rasuulku tilmaamaya muuqaal noocaasa sala allahu calayhi wasalam markuu leeyahay xufat iljannatu bilmakaarih wa xufat innaaru bishahawaat jannada waxaa lagu dayray wixii naftu diidanti naartana waxaa lagu dayray wixii naftu ay jeceshay arrinta noocaasa baa jirta dabeedna waxa ay keenay say usii socoto arrintaas ilaa gebagabada adduunyada ay soconaysa nebi maxamed wuxuu xusay calayhi salaatu wasalaam kan la yidhaahdo dajaal cawar ee akhru zamaanka iman doonaa janno iyo naar inuu wato laakiin jannadaasina waa naar naartaasina waa janno waxa la kala garanayaa un markuu qofku daf yidhaahdo kii isaga raace u jiibiya wuu soo qabanayaa dee jannada cagaaran alkaa dee barwaaqaysan galbu odhanaya markaasuu hanfi madaxa la gelaya kan kalena wuxuu leeyahay waad i diiday soo maaha naar gal muuqaalkeedunbaa naara laakiin waa janno almuhim sidaasaa arrimuhu ay kala yihiinoo baadilkiina wuu qurxinaya xaqiina wuu u madoobaynaya shaydaankuyo in fara badan buu tanfiirka ka samaya dadka didinaya waxay taasi ka soo baxday mustafaadkaasi bal sawalat lakum anfusukum amran in waxani uu yahay wax la qurxiyoon xaqiiqo ahayn waxay muuqanaysaa wakhti qofku aanu meelu iska soo qabta lahayn marka qofku macsiyada u bartanka ugu dhaco ama uu intiheeyuu dhammeeyo ayuu farta dhexda ka qaniinaya markaasuu muruga bilaabaya iyo cataw markaasuu leey war maxaa kuu geeye maxaa kuu geeyey markaasuu odhanaya <clears throat> fa sabrun jamiil wallaahu lmustacaanu calaa maa tasifuun ayaynu soo marayn halkana fa sabrun jamiil waxa uu raaciyey rajadii ilaahay uu ka qabay subxaanahu wa tacaala casa allaahu an yaatiyanii bihim jamiican ilaahay waxaabaan ka rajaynayaa inamadii inuu dhammaantoodii keeno marka jamiican waa dee saddexbaa maqanay yuusuf kii ku xigay iyo kii yaraa iyo kii weynaa saddexdaba intaba ilaahaybabaan ka rajaynaya inuu keenaba isagaa cilmi iyo xikmadba leh cilmi iyo xikmad labadaba isagaa xikmaddu u kaxeeyey ayaa meesha jirta cilmigii sidaan ka istimdaadayaa wax ka qaadanayaa dhinacaasu uga dhaqaaqay wuxuu leeya asafa calaa yuusufa wabyadat caynaahu min alxusni fahuwa kadiim wasafa calaa yuusuf ataynu hore usoo tilmaanay shayga macnaha had iyo jeer noolahayn haddii loo yeedho waxay arrintaasi tilmaamaysa ama murugo ama farxad badan markaa murugadeedii haddaad meeluu iman leh halkan kaalay odaygaas siduu ugu ilmaynaya inankaasaa indhuhu caddaadeen markaa fa kadiim wuu isku celinayaa oo wuxuu diidayaa inuu cid u sheegta waxaynu iska faaidaysanaynaa naxariista had iyo jeer ambiyada iyo saalixiintu ay u qabaan dadka maatida ah iyo iyo ubadka yaryar dadka ugu naxariis badan bay ahaayeen waynu soo maraynay nebi nuux calayhi salaam wanaadaa nuuxu rabbah faqaala rabbi ina bnii min ahlii wa ina wacdaka alxaq waa inaan ka halaagsamay buu nebi ibraahim markii uu dhigay kacbada agteeda xaaskiisii aajara iyo inankiisii yaraa mujada ahaa aadka u yaraaye ismaaciil buurtuu sii fuulayoo markaasuu halkaa uga soo duceeya rabbanaa innii askantu min duriyatii biwaadin hayri dii zarcin cinda beytika almuxaram ila ahir ilaayaat nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inankiisii ibraahim baa dhintayoo markaasuu ilmeeyey markaasay asxaabtu idhahan oo adigii oo hinta noo diidayay iyo baroorta ayaaba ilmeeye waa sidee meeta la diidayaa waa qaylnadaeh ilmada waxba ma laha xadii kalusaa ku yidhi laakiin tan waxa uu leeyahy ina alcayna tadmac waalqalba yaxzun walaa naquulu ilaa maa yurdi rabbana wainaa bifiraaqika ya ibraahim lamaxsuunuun ishu waa ilmaynaysaa qalbiguna waa murugan karaa ilaahay wax raaligeliyana mooyaane wax kale odhan mayno laakiin ibraahimow dhimashada naga dhimatay waa ka murugaysanahay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam marka baroorta iyo demdemta ayaa tusinaysa qofku inaanu qadarka raalli ka ahayn wixiise naxdini de waa wax dabiici ahoo qofka bani aadamkaa ku abuuran weliba sheegaysana naxariisun ayuunbay sheegaysa ah, saas ilaahay uhi waannahu huwa adxaka wa abkaa ilaahay isagaa qofka kana qosliya kana oohiya macnaheedu waxa weye baacifka shayga keenaya oohinta oo murugada iyo shayga keenaya farxadda labadaba qofka ilaahay isagaa ku abuuroo waa wax aanu farxadda iyo naxdinta iyo cishqiga iyo waxyaabahaasoo dhan waxaan qofka gacantiisa ku jirina ka baxsan awoodiisa wey waaya saasaa dabeedna u indhabeelaoo muddadaa dheer baa markaa ay murugadaasi jirtay isla markaana ay keentay inuu indhabeelo iyadoo halkaa aad ka arkayso ehelku dee markaa iskhilaafaan eedaadku dhexmara iyo kadeedka dhexmaraa inuu keeni karo qaar la addoonsado iyo qaar indhabeela iyo qaar hallaaba intaba waxa keenaysa xaqa luma iyo iskhilaafkii dadka dhex mara iyo madaxa la ysku dhufto ayaa keenaysa waxa aynu halkaa ka aragnay ehm, sida uu dee saciid ibnu jubayr taabicigii jaliilka ahaa ee ardayda ibnu cabbaas ka mid ahaa waxa shayga la yidhaahda buu ihi istirjaac mufasiriintiibuu ka mid ahaa istirjaaca shayga la yidhaahdo waxa ilaahay uu siiyey ummaddan istirjaacu waxa weeye qur-aankaa inoo jideeyey marka musiiba qofka ku dhacdo midhka la gudbana habboon inuu ku dhawaaqa inuu yahay maxay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun istirjaaca kelmaddaasi ummaddanun baaba loogu deeqay buuli waayo haddii kelmaddaasi ummaddaa hore ee yacquub yacquubiya ay haysteen dee wuu ku dhawaaqi lahaa halkan waa yaa asafaa calaa yuusuf iyo arrimaha ma yidhaahdeen innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun buu odhan laha marka in ummaddan arrintaa la siiyey baynu halkaa ka garan karaynaa buulaha sidaa daraaddeed qofka markay musiiba ku dhacdo hadduu idhaahdo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun oo ducadiina uu raaciyo ilaahay tanna sabir iga sii wixii dhaafayna khalaf iga sii ilaahay bedel khayr qabu siiya meesha waxaa jooga haddaba ilmo yacquubiyo dee kuwa ay sii dhaleenba odaygii bay markaa la hadleen odaygu waa kan dee yuusuf buu soo qaaday yuusufna goormaa ugu dambaysay dadka sula dee dhowr iyo labaatan sana ka hor waxay idhaaheen tallaahi taftau tadkuru yuusuf xataa takuuna xaradan aw takuuna min alhaalikiin ilaahay baanu ku dhaarannay arrinka yuusuf inaana digayn ilaa ama aad asaasaqdo ama aad dhimataba ma yuusuf baad weli wadaa yuusuf waa kee labaaba ka dambeeye laba ninoo kalea lalaayahaybe isaguna wuxuu ka duulayaa mamaantana soomaalida waxay dhahan waxyaabaa la isku dila waxaa ka mida ah mamaantana maantanaad waxa weeye qof jariimadii iyo dembi intuu sameeyey isagoo halkii dembigii uu yaalla haddana mid kale kugu celiyey markaa kaa dambe wuu kasii wuxuu ku xusuusinayaa kii hore larhkii hore uu soo kicinayaa marka kii hore uu kusoo kiciyeyoo isaguna yuusuf sida u xusuusanayaa waa sidaas wey taftau fati iyo zaala iyo barixa iyo infaka iyo waa ereyada faa'iideeye nafyiga sida kaana oo kale camal falaan waana afcaal faa'iidaysa diidme iyo nafyi marka la doonayo inay ibaat bixiyaanoo wax ay sugaan nafyi kalaa la geliyaa wa nafyi ihbaatun marka laba nafyi la geeyana waxay soo baxayaan shay iijaabi ahoo sugan marka haddii sideedan lagu wado macnuu wuxuu noqonayaa tallaahi ilaahay baanu ku dhaarannay taftau waxaad iska daynaysaa tadkuru yuusuf inaad yuusuf abaad iska daynaysaabuu macnuu noqonaya dee iskamanuu dayna waa kan yuusuf iyo arrinkiisii soo qaaday ee iskamuu daynin marka meeshii waxaa ku jira xarfu nafyi tallaahi laa taftau laa tafta dayn maysid inaad yuusuf sheegsheegto weliba yuusufkii baad sii wadaa marka laba nafyi laysu geeyana waa ifbaat xaradku waa qofku marka uu yuurursado ee uu dirgan waayo ee hadli kari waayo asaasaqu gaboobo haaligunada waa markuu dhinto markaasaad yuusuf ka hadhay inta ka horaysa wadigana waad sii hadalays isaguna arrinkoodii wuu soo koobo wuxuu ihi war bafigayga iyo murugadayda ilaahay baan ula cabanaya bafigu waa murugada qofka ka soo neefneefta ilaahay xaggiisana waxaan ogaya waxaydaan ogayn waa run dee waxa uu ilaahay sii ogaysiiyey inay soo noqon doonaanoo waa ka ay u yimad yimaadeen markaa waxa laga faa'idaysanayaa qofku hadii dhibaata ay ku timaado ilaahay buu ula noqonaya subxaana wa tacala sida ugu wanaagsan waa saas weeye inuu qofku ilaahay ula noqdo masdarka iyo ma'wa iyo malja'a ah, meesha ugu adag ee uu qofku kula tiirsanaya wixii dhiba ku yimaadaa waa ilaahay subxaana wa tacaala bani aadama waxba u qabanaynin inuu ula cawdo ma cataabka iyo qofka canaan cabashadiisa iyo sheegsheegiisa iyo haddii faqri cudur wax kastaa ayaane ilaa waxba kaaga qabanayn ola sheegata maaha haddii aad cid u sheegaysana qof ehelha ah qof dhakhtaraha cid markaa baahi kaaga xidhantu bay habboonta inaad maaragta kii kale u sheegato haddii aad laakiin celceliso oo aad hadal haysa un waa laga wanaagsan yahay waa laga fiican yahay yaa baniya buuhi markaa nebi yacquub inamadaydiiyo idhabuu bal hadda dhaqaajiyo xaggii masar u kaca fataxasasuu soo baarbaara min yuusufa wa akhiih yuusuf iyo walaalkii walaa tayasu min rawxi illaah ilaahay naxariistiisana ha ka quusanina innahu arrinku wuxuu yidhi laa yay min rawxi illaah ilaahay naxariistiisa kama quusto ila alqowmu alkaafiruun qolyaha gaalada ah mooyaane falamaa dakhaluu calayhi markii ay u galeen yuusuf intay masar tegeen qaaluu waxay idhahdeen yaa ayuha alcasiis waa ninka maqdaxda ee casiis la yidhaahdow masanaa wa ahlanaa annaga iyo ehelkayagiiba waxa ku habsaday aduru dhibaato faqri baa jilbahana dhigay waji'naa waxaanaanu kuula nimi maanta bibidaacatin musjaah alaab liidata bagaash kaasha oonu wax ku iibsanayno iska liita fa awfi lana alkayl war miiska noo dhammaystiroo watasadaq calaynaa waxna noogu daro nagu sadaqayso ina allaaha yajzi lmutasadiqiin cidda sadaqada bixisa ilaahay baa subxaana wa tacaala abaalmariya abaalmarintaa ilaahay ka qaado markaa yacquub inamadiisii budiro wuxuu la dhaqaajiyo masar tagoo inamadii soo baarbaaray yuusuf iyo walaalkii marka tajasus iyo taxasus baa jira tajasuskuna waa ceebaha iyo dhaliilaha iyo eedda iyo waxaan bannaanaynoo la baarbaadho taxasuskuna waa shayga khayr kale oo la baarbaadho sidaa daraaddeed ereygani dee wuxuu ka turjumaya mar haddii la taxasus dad wax khayr lahoo la raadiyo dee dad lumay baa la raadinaya yuusuf iyo walaalkii unbuu soo qaaday kii weynaana waa maqanye ma soo qaadin leanna dee wuu qushi soconayay nin wuxuu ahaa iskii isaga hadhay oo ismaamulaya labadan kalena midna horaa loo tuuray midna dib oo labadii laga takhallusay ahayn saa dareed bee yuusuf iyo walaalkii soo qaaday marka aayadda aynu ka faa'idaysanayna waxa weye awliyada ilaah iyo saalixiintu waxay dareensan yihiin dhibaatadu marka ay ugu badan tahay inuu farajkuna ugu dhow yahay dhibku markuu ugu adag yahay ayuu farajkuna ugu dhow yahay ina cidama alajri maca cidam lbalaa nabigusu ku le alayhi salaatu wasalaam xadiika ajriga ugu weyni waa balaayada ugu weyni markay jirto farajka ugu weynina waa marka musiibada ugu weyna jirto ina maca alcusri yusran fa ina maca alcusri yusran waa ka xadiidka nabiga ku leh lan yagliba cusrun waaxidun yusrayni laba yusri hal cusri ka xoog badan maayo luqa ahaan baa looga faa'idaysanayaa macnaha xadiidku uu sheegay aayadda faina maca alcusri yusra inna maca alcusri yusra macnaa ereyga cusrigu labadii jeerba isagoo mucaraf uu soo noqday waa mid keliyahun yusriguna wuxuu soo noqday isagoo nakiro ah oo aan macrifo ahayn macnaha waa kalalabuu markaa noqonayaa nakirada dambe nakiradii hore way ka duwantay laakiin mucarafka dambe waa mucarafkii horeun marka halkaasuu luq ahaan nabiguga faa'iideeyo waxa uu leeyahay aayaddu waxay sheegtay hal cusri iyo laba yusri marka labada yusri cusri keliya kama xoog badan doono sidaa darteed adduunyada dhaqankeeda weeye xaali min almaxaal xaalad keliya ma daa'imta haddii musiiba ay jirto maanta farajkii ilaahay baa soo dhow saasuu qofka mu'minka ay ah mar walba ku qanacsan yahay walaa tay'asuu min rawxiillaah innahu laa yay'asu min rawxiillaahi ila alqowmu lkaafiruun rawx waa naxariis wey faama in kaana min almuqarabiina fa rawxun wa rayxaanun wa jannatu naciim rawx waa raaxa wey raaxadii iyo naxariistii kaafirkuunbaa ka quustay ha quusanina buuli way dhaqaajiyeenoo waayahay bay idhaaheen bal innamadii baanu baadi doonayoo way soo kolanyaysteenoo macnaha awrtoodiibay safarkiibay soo xidhiidhsadeen masar bay usoo ambabaxeen intay dhulkanna diyaaradahan iyo tareenadan iyo gaadiidkan ay isu dhaweeyeen dee shan boqoloo kilomitir iyo kun kilomitir masaafada qof laba lugoodla uu socon karayo dee waa dareemi karaysaa oo ma garanaysaa labada gelinba laga yaaba inuu dhowr iyo afartan kilo u socdo intee in leeg baa la soconaya way soo anbabaxeenoo sidii bay masar kusoo galeenoo waxayse soo hortaageen yuusuf ay weli ku wadaan yuusuf u matelaya doorkii ahaa casiis yuusuf weli doorka iyaga u matelayaa waa doorkii casiis weeye walcasiis annagii ehelkiiba dhibaata nagu dhacday alaabtaa luna nimi waxa weeye mid liidad argalaanka noo dhammaystir ar nagu sadaqayso ilaahay oo abaalmarya kuwa sadaqaysta intaasoo laysu isugeya waxay sheegaysaa inay il daran yihiin <laughs> inay naftu haysa reerkii wax walibana isku dhalaaleen waayo cataab baa macnaha halkan ka muuqanaya inay aad u cawdeen ooay aad u calaancalayaan oo duruuf adag ay hayso waxyaaba hore aanay odhan jirin ayay soo bandhigeenoo annaga iyo ehelkiiba dur baana taabtay durku dee waxa weeye dhibka dadka ku dhaca faqri iyo cudurba jidhka kaga dhaca weliba ehelkii markay leeyihiin dabcan odaygii iyo islaantiina waa ku jiraan waxay sheegeen alaabtii hore kaashkii horey la iman jireen maanta inaanay sidin bibidaacatin musjaah musjaatin musjaag waa alaab rakiisa arwixii aanu keenayne aanu wax ku iibsanayne iska ladnaayoo dham isoo dhammaa leanna soomaalida waxay dhan abaari laba jir bay kugu dishaa abaarta sanadka hore iyo sanadka dambe dhexdiisa iyo wuxuunbaa layska sii ruugruugaya laakiin kolka ay abaartu laba sano marayso ayay soo ridanaysaa dadka marka abaartiioo dee intee maraysa sabca siniin ku dhow ayay yidhaahdeen war alaabtaanu ma waxaanu wax doonaya inaanu ku iibsanaana maanta u liita kaashkiina maanta waa kaash aan la jeclayn ah, marka intaas bal nagu sadaqayso baryadaasay keeneen iyo tawaabuca waxay keentay kolka dowrkii uu matelaya ahaa dowrul inuu soo joojiyo soo afxidho arkana wakhtigii lasii imtixaani lahaa nimankan inuu dhammaaday xaqiiqadana faj'atan si dhaqsa a ah loo waajaho iyagiina markaa warka dhabta a ah loo dhiibo reerkiina la uruuriyo arrinkii halkaasuu ka galay markaa in badan bay ku soo wada socdeen inuu matelayo doorkii ninkii casiisa madaxda masar ka ahaa ee aanu ahayn walaalkood waxyaabo kale ay ku wada hadlayeen luqad kale oo weliba mararka qaarkood hadduu doono ay kalifaysa inuu isagu ku hadlayo luqadii cibriga ahayd ee inuu ku hadlayo luqadii reer masar iyaguna luqadii cibrigay ku hadlayaan oo turjumaan uu isticmaalayo wixii oo dhammi wuu soo dhammaado kolkuu arkay meesha inay ku ildaran yihiin odaygiiyo islaantii ayuu arrinkii ka dhab sheego qaala markaa wuxuu yidhi hal calimtum ma ogtihiin buu yihi ragow maa facaltum biyuusufa wa aqiihi yuusuf iyo walaalkii waxaa ku samayseen ma garanaysa id amtum jaahiluun markii aad jahliga samaynayseen qaaluu waxay idhaahdeen ilma yacquub a innaka adigu la'anta adigu yuusufu miyaa tahay arma yuusuf baad ahay qaala wuxuuhi ana yuusufu anigu yuusuf baan ahay wa akhii kani ag fadhiyana waa walaalkay xagga hooyo qad manna allaahu calayna ilaahay baa na gallad siiyo khayr nagu galladay innahu arrinku wuxuu yahay man yataqi qofka ilaahay ka cabsada wa yasbir ku sabra dhibaatada ehelka fa inna allaaha laa yudiicu ilaahay kama lumiyo ajra almuxsiniin samafalayaasha abaalkooda wuu badiyaa ilaahay sidaasa arrinkii uu noqdayoo wuxuu u bilaabay markaa inuu isu sheego wuxuu idhi weliba si uu yar baal maraafka kuma ballaadhanine yuusuf iyo walaalkii wixii aa ku samayseen maxusuusantii uu tambiih buu ku sameeyey baanise culus oo wadnaha gooyo kumuu dhufanine wuxuu idhi yuusuf iyo walaalki wixii aa ku samayseen mawgti erayadan berdoo marka la isu geeyo bilowga ilaa dhammaadka waxaa ka muuqanaya cafis cafiskuuduun waa xusuusinuun mara calayhi muruura alkiraam sidii qof sharaf lihi oo afgobaadsanaya oo maaragtay dulqaad badani uu dulmarayay ayuunbuu u yeela dulmaray uun laakiin waxba kuma dhalaalinin oo kuma adkaynin arrinta yuusuf iyo walaalkii ma garanaysaan wixii aa ku samayseen kolkii aa jahliga samaynayseen ee way badheedheenoo dil bay u badheedheenoo may garan waayin arrintani inay foolxumo tahay taana way garanayeen marka haddana jahli buu ugu cudur daaray leannahu qofku marka uu cilmigiisa ku camal fali waayo waa iska jaahilun si marka loo eego waa eray dabacsanoo uu ku yidhi markaynu soo ururin markaasay wax ku dhibceenoo ay isla doonteen hadalka uu yidhi iyo sida uula soo saayirayay iyo codkiisii wax badan baa markaa la ysu geeyey kolkii ushaa agtooda uu ku dhuftay bay baraarugeen garteenna inuu yuusuf yahay hadalkiibay adadkeeyeen calaamatu sa'aal waaweyn baa saaran waxay leeyihiin innaka la anta yuusuf ma adigaa yuusuf imaka oo yuusuf baabaa tahay yuusuf dee halkee ugu dambaysay imise sannadood ka hor booraan yaroo madow baa lagu aburay oo lagu riixay halkaasaa ugu dambaysay kiibaa tahay haye anigu yuusuf baanay kanna waa walaalkay dee ilaahay baa nicmo noogu deeqadoo sabir iyo alla kacabsi baa ilaahay nagu abaaliyey ixsaanka iyo wanaagga qofka sameeyana abaalkiisu waa khayrkaa ah. intaasuu ku yidhi markaa muu dee dhibaato kale iyo wax kale oo maaragtay diiqad geliya toona ma odhanina waabuu ducaynayaa saynu arki doonnee inuu cafis bixiyey ilaahayna wuu celiyey galladii subxaanahu wa tacaala ilaahay baa nagu galladay oo kii isbidayeyna hoosta mariyey kii la deedifeeyey ama dil loola badheedhayna sarraysiiyey subxaanahu wa tacaala qofka ilaahay uu garab gelayaa ma iisho walow haba itaal daraade sida had iyo jeer ilaahay uugu hiiliyo subxaana tacaala qofka daciifka ah iyo qofka madluumka ah ayaa imaamka caadilkaahayna taasuu matelayaa oo ilaahay eh, ayuu kaga wakiiliyaa sharcigiis iyo samaaxadda uu leeyahy sidaa daraaddeed ayaa abubakar sidiiq radia allaahu canh markii uu ummadda la doortee u khudbadaynayay ayaa wuxuu idhi ayuhannaas ina alqawiya fiikum daciifun cindii wadaciifa fiikum qawiyun cindii wardadoo waxaan idiin sheegayaa haddii maanta ay doorateen qofka awoodda lihi agtayda waa daciif ka daciifka ahina agtayda awood buu leeya ogaada macnaha sidii jaahiliyada ka qawiga ahay daciifka u raabsan jiray ee u cuni jirayaan yaan soo hagaagin buu aniga ayaa u taaganoo sharciga ayaan ku dabiqayaa buu leeya qaacidada marka aayaddu ay bixisay waxa weeye wixii ilaahay uu ku siiyey iyo cidduu kaaga hiiliyaba iyo haddaad madluum tahayd wixii ilaahay uu kusoo dhiciyaba isagaa lagu mahadnaqaya xirfaduu qofku leeya xeeladiisa ictimaado maaha arrinta kale muuqanaysaa waxa weeye labadan arrimood ayaa lagu gaadhayaa ixsaanka ilaahay iyo naxariistiisa innahu man yattaqi wayasbir taqwo iyo sabir qofku inuu ku sabro dhibaatada ehelka iyo dhibaatada ummadda iyo fitanka soo gaadhaya waa arimaha u baahan qisada waxyaabaha lagala baxaya mustafaadaadkeeda ayay ka mid tahay in ehelku waxay ka mid yihiin waxyaabaha lagu fitneeyo dadka ayay ka mid yihiin siyaabo kala duwan loogu fitneeyo marka sabir baa lagaga gudbi karaa mar hadday noqdeen cid ku laasimsan oo aan kaa durugsanayn oon kaa fuqaynin in laga sabro unbay noqonaysa ilahayna lagaga cabsado subxaanahu wa tacaala saas daraaddeed rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu ummadda markiiuu la hadlayay lahaa laysa alwaasilu bilmukaafi war qaraabada qofka xidhiidhiya ee qur-aankii nusuustu ammaantay maaha ka abaalguda ka marka wax loo sameeya isaguna ka abaalguda uun dee waa laba qofoo kala ritay kuwaas laakiin waxa weeye qofka la yidhaahdo qaraabadu xidhiidhiya waa ka wanaajiya kuwa gooyey kuwa kuwa ku goynayeen waxba abaalkuugu qabin wixii aad siinaysay ka xidhiidhinayaa la ydhaa buui waasil ajriga weyne halkaasu ku jiraa ajriga weyni kuma jiro qof wax ku siiyo adiguna aad siiso ku wanaajiyo adiguna aad wanaajiso dee waa abaal iyo abaalgudunbaa taa laydhaa waa isweydaarsi halka suuqa weyne uu ku jiraa inuu halkaa yahay ayuu markaa tilmaamaya saasaa dabeetana arrinkii uu kusoo gebagabayn doonaa insha allaahu wallahu subxana wa tacala aclam